بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم intaynaan darsiga cusub guda gelin darsiga ugu dambeeyey beijka boqol iyo sagaashan iyo toddoba safxadeydii iyo meesha lagaga hadlaya beycat alcaqaba alأulى xadiidkii cubaadat bni samit walaa na'tii bibuhtaanin naftariihi wey meeshaa marka iska saxa tii meesha siday u qoran tahay ma naftaratu maaha naftariihi taa iska saxa iyo beijka boqol naftariihi baad ka dhigaysaan boqol iyo sagaashan iyo sideedna aayadda yaa ayuha nabiyu idaa jaa'aka almu'minaatu yubaayicinaka marka idaa jaa'aka nisaan iska saxa taana waa khata madbacye oo markaa meesha ku yimid bismi اllah waxaanu maanta u gudbaynaa haddii ilahi subxaanaه wa tacaala yidhaahdo alhijra ilى اlmadina almunawara dabcan shalay waxaa inoogu dambeeyey darsigii la xiriira baycat alcaqaba aلthaaniya waa tii ballantu ay ahayd in nebiga salى اllahu عalayh wasalam siduu codsaday in loo soo saaro ilaa iyo laba-iyo toban oo ree ansaara oo lagu magacaabo nuqabo oo lagaga dambeeyo arrinka dadka ansaarta ah labiyo tobankaa waxaan tilmaannay inay eh, isugu jireen eh, awsiyiin iyo khasrajiyiin oo aan soo tilmaannay dadka ugu badan ilaa iyo sagaal inay ahaayeen khasraj saddexna inay ahaayeen aws sagaalka khasrajiyiinta waxaa ka mid ahaa ascad ibnu zuraara sacd ibnu rabiic ibni camr cabdullahi ibnu rawaxa ibni thaclaba raafic ibn malik alcajlaan albara ibn macruura bn sakhr cabdallah ibn camr bn xaraam cubaadat bn usamat bn qays sacd bn cubaada bn dulaym almundir bn camr bn khunays intaa waa sagaalkii khasrajiyiinta ahaa ee la rabay inay iyagu markaa hawsha ila wareegaan saddexda awsiyiinta waxay ahayn usayd ibn xudayr ibn samaag sacd ibn khayhamata bn alxaarith rufacat ibn cabdilmundir ibn zubayr sidaa sagaal laba tobankaa nin bay ahaayeen waxaanu gaarnay marxalad kale ee lagu magacaabo alhijratu ila almadinati almunawara waxaa meeshaa kusoo dhammaaday alcahdi almaki oo baaxaddaa lahaa waxay ahayd xiqba zamaniya oo taariikhiya fatro taariikhiya oo culayska aad loo saaray masalata alcaqiida masalata altawxiid waxay ahayd fatra la xaaray waxalla waxay quluubtu ay xambaarsanayd oo shirkiyaada caqaa'id baatila oo fogfog oo ilaahay subxaanah wa tacala qofka ka fogaynayo waxay ahayd marxalo loogu talagalay in quluubta iimaan laga buuxiyo oo dacwo iyo tawxiid iyo caqiido dadkii markii ay diyaar ay noqdeen nebiga sala allahu calayhi wasalamna hadda waxa uu in sha allah subxaanah wa tacaala calaa washki u yahay inuu almadiina munawara uu tago waxaa inoo bilaaban doonaa mas'alo lagu magacaabo casr amaba fatrat atashriic oo marka ayadu ay soo degi doonaan la leeyahay kan waxaala gacanta ha la jaro la leeyahay kan zinaystaayey sidaa ha lagu sameeyo la leeyahay jaraa-imtii xuduudda loo sameynayo masalat aطalaaq masalat الnikax masaa-ishii oo dhanba waqtigii bilaabanayn baa la gaari doona marxalo in sha allah subxana wa tacaala kayaankeeda markaan gaarno aanu arki doono in sha allah wuxuu yidhi kaatibka alhijraة ilى اlmadinaةi اlmunawarati hijradii loo hijrooday xagga almadina اlmunawara kelimat alhijra luqada carabiga waa qax in loo qaxo meel la aado تدل النصوص الصحيحة على أن اختيار المدينة مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بوحي إلهي كما في الحديث نصuusta صaxiixa ah waxay muujinaysaa in doorashada nebiga sala allahu aleyh wasalam uu doortay inay madiine ay noqoto meel uu u qaxo ee u hijroodo in arrinkaasu ah arrin ku sugan waxyi ilaahay subxaana wa tacaala isaga iskama dooran ma dhihin waxaan jeclaystay inaan xaggaa tago laakiin waxyi baa hagaya nebiga sala allahu aleyh wasalam kama fi lxadiid ra'aytu fi lmanaami annii uhaajiru min makkata ilaa ardin biha nakhl hadalkiisa wuxuu ahaa waxaan hurdada ku arkay sida anoo u hijroonaya ama ka hijroonaya maka una hijroonaya dhul ay timirtu ku badan tahay oo bimacnaa timir ay ka baxdo dhul dhul timireed fadahaba wahlii ilaa annaha alyamaamatu aw hajar marka maankayga wuxuu markiiba aadaa laba meel meel un bay noqon kartaa yacni ama yamaamay noqon kartaa ama hajar bay noqon kartaa faidaa hiya almadiinatu yasrib waxayba noqotaba yasrib buu nebiga sal alla alay wasalam maxaa yeele markii la yihahdo ard biha nakhl ama ard daata nakhl markii la yidhaahdo dhul yacni dhul timiraad marka la yidhaahdo oo timir fara badan ay ka baxdo intaa hadda meel aan tilmaanay yamaamana waa suurtagal hajarna waa suurtagal almadina munawarana waa suurtagal intuu marka waa suurtagal lakiin nebiga sal alla lay waslm wuxuu yidhi markiiba maankaygu meel kalu marka aaday laakiin waxay noqotay almadina munawara almadina munawara yani timirtana aad bay runtii dhulkaas waa dhul aad iyo aad uga caanbaxay xagga timirta walidaalika nin gabyiya oo gabi gabyaa oo suugaanta carabta ka mida tilmaamay suugaanadii carabta qoran waxaa ka mida inuu yidhi maruu tilmaamayo qofkii meel aan wax looga baahnayn geeya ayuu wuxuu yidhahdaa fulanun ka xaamili tamrin ilaa yasriba waa nin intuu timir eh, inta duuduubiyari waxaan hadiya dad ugu geynaya dad almadiina munawara degan yacni meesha qofka uu geeyo waxaan looga baahnayn ayuu marka ku tilmaamaya ilan waa meel marka aan caadi ahayn xaggaa marka loo baxo wuxuu yidhi marka walxadiid inii ra'aytu daara hijratikum data nakhlin bayna laabatayn waxaan aniga arkay ama inii uriitu dhe waxaa la i daara hijratikum meeshaad u hijroon doontaan saxaabadu hadalkaa u sheegaya daata nakhlin bayna laabatayn inay tahay meel timir u saaxiiba oo dhex dhacda labada xarood yani waa meelaha markaa buuraha almadina munawara meesha baad u hijroon doontaan وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أري دار الهجرة بصفة تجمع المدينة وغيرها ثم أري الصفة المختصة بالمدينة فتعينت waxaa muuqatay nebiga sal alla alay wasalam in la tusa daar alhijra laakiin habka loo tusa waxay hab ay suurtagal ay tahay inay madiinana ay noqoto inay meel kalena ay noqoto haddana mar dambaa waxaa la tusiyey inay almadiina munawara ay tahay kadib markii sidii xadiidka kan uu leeyahay daata nakhlin bayna laabatayn marka la yidhaahdo geographically waxay xadidaysaa in almadiina munawara ay tahay yamaamana aanay noqon karin hajarna marka aanay noqon karin intaa buu sala allahu aleyh wasalam marka yidhi awaa'ilu lmuhaajiriin waxaan u baxaynaa biidn illahi subxaana wa tacaala dadkii ugu horreeyey ee hijrooday iyo dhibaatooyinkii ay la kulmeen iyo waxay la soo kowsadeen iyo waxyaabihii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka hor keenay intuba waan tilmaamaynaa biidn illahi subxaana wa tacaala wayatafiqu muusa bnu cuqbata وبن إسحاق على أن أبا سلمة بن عبد الأسد هو أول من هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن آذته قريش إثر دعوته من هجرة الحبشة muuse bn cuqba oo ah nin mu'arikh ah oo taariikhda wax ka qora iyo ibnu isxaaq isaguna mu'arikhiinta siirada ku jira labadaba waxay isku waafaqsan yihiin in in lagu ninka lagu magacaabo abu salamata ibn cabdilasad ninka la leeyahay inuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee ka hijrooday maka una hijrooda xagga madiina kadib markii qorayshu aadiyad fara badan iyo dhib fara badan ay gaarsiiyeen waa goorma markuu ka soo laabtay ihra cawdatihi markuu ka soo laabtay hijradii xabasha wuxuu ku jiray dadkii xagga ay xabasha u hijrooday markuu soo laabtay bay qoraysh intay dhibi karaan marka ay dhibeen wuxuu noqdo marka ninkii ugu horreeyey ee u hijrooda xaggaa iyo almadiina munawara haddii lagu weydiiyo fi taarikhi man huwa awal man haajara ilaa maka ilaa almadiina almunawara waxaad leedahay abu salama ibn cabdاlasad fatwajaha ilى almadinati qabla bicati qabla baycati alcaqabati bisana madiinuu aaday baycat alcaqabaha intaanan la gaarin bisana yani hadda labadii baycana soo martay albayca alcaqaba alula baycat alcaqabati alula iyo baycadii labaadba uuba ka horreeyay sanad buu ka horreeyey وkذلika faإna مصcب بن عmayri وبna أmi maktuumi kana min awa'il الmuhaajiriin muscab ibnu cumayr oo aan niri waa safiirkii ugu horreeyey danjirihii ugu horreeyey ee islaamka ee tegey xagga almadiina munawara muscab ibn cumayr kow ibnu maktuum oo ahaa ninkii mu'adinka ahaa labadaaba waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyey ee u hijrooday xagga almadiina munawara kaana yuqri'aani innaasa alqur'aan labadan nin siiba muscab ibn cumeer qaari buu ahaa cabdullaahi ibnu um maktuumna qaari buu ahaa labadooda dadkay qur marka beri jireen waqad tataabaca almuhaajiruuna faqadima almadiinata bilaal ibnu rabax kadib bay israacraaceen marka madiine marka waxaa tegay kow bilaal ibnu rabax sacd ibn abi waqaas labo camaar bin yaasir saddex uma cumar ibn khadaab afar cumar khadaab markuu tegay keligii ma tegin fii cishriina min asaxaaba waxaa la socda labaatan nin oo saxaabata rasuuli illahi sal alla alay wasalam wuu noo warrami doonaa habka hijradiisu ay ku dhacday in yar kadib haddii ilah yidhaahdo waqad sacad qurayshun bishata turuqi ila carqalati alhijrati ila almadiina wa ihaarati almashaakil amaama almuhaajiriin qurayshu waxaay u xaklisay inay carqaladayso hijradan dadka ay u hijroodanayan xagga ee almadiina munawara iyagoo adeegsanaya wax alla wixii duruqay kari karaan wa ihaarati almashaakil amaama almuhaajiriin iyo dadkan muhaajiriinta hijroonaya inay mashaakil u abuuraanna way sameeyeenoo kama yangaabin maxay sameeyeen maratan bixajzi amwaalihim wa mancihim min xamliha marna maalkooda intay gacanta ku dhigeen bay waxay yihahdeen ma qaadanaysaan wa maratan bixajzi zawjaatihim wa atfaalihim marna intay ciyaalkii iyo dumarkii meel ku xarayseen wa haaliثatan bilاxtiyaali liicaadatihim ilaa maka marna waxay isku dayeen inay intay sabaan sabaanoo ay micnaha siraan oo si sahlan markaa kusoo celiyaan almadina maka almukarama wax ayaan samayn mare wuxuu leeyahay marka kaatibka laakina shayئa min dalika kulihi lam yacuq mawkib alhijra laakiin waxaas oo dhan ay sameeyeen socdaalkii ay u socdaalayeen dadkii mu'miniinta saxaabatu rasuli lah sal ly slm ila almadina munawara arrinkaa maanu wiiqin mana ka hor iman faاlmuhaajiruuna kanuu calى atami اlisticdaad lilinkhilaaci can amwaalihim waahliyihim wa dunyaahum kulliha talbiyata lidaci اlcaqiida muhaajiriintu waxay ahaan dad aad iyo aad u diyaara waxayna diyaar u ahaayeen inay ka dhex baxaan maalkooda inay ka dhex baxaan ahaalidooda in adduunkooda dhan faraha ay ka qaadaan iyagoo ajiibaya lidaaci alcaqiida midka kan caqiidada ugu yeeray ilan way ka go'nayd marka maal iyo maxaas iyo wax laga fekera marka maaha yacni wixii la doona hana lagu samey walaadka qaarkood intay meel ku xaraysteen bay waxay yidhahdeen hebel adigu markaad noo imanaysa waxaad noo timid adun waxba aadan haysan oo faqiira meeshan baad business ka samayso waa dhaqdhaqaaqday lacaga yar baad isku aadisatay iyo guryaha samaysatay haddaad rabtaa inaad ma qixi karti keligaa un tag maalka meesha kaga tag iyo dhibaatooyin fara badan waa la gaarsiiyey saxaabatu rasulilah sal lla alay slam gabadhan marka umu salama noo warramaysa ninkii hadda aan lahayn abu salama xaaskiisa noo warrama gabadhaabaa marramaysa oo waxay noogaga sheekeynaysaa siday wax u dhaceen iyo dhibka soo gaaray oo cajaa'ibteeda leh qaalat umu lmu'miniin umu salama radia allahu canha umulmu'miniin oo dib dambe nebiga sal alla alay slam uu ka guursan doono umu salama ayaa hadasho waxay tidhi lama ajmaca abu salamat alkhuruuja ila almadiinati raxala lii baciira abu salama oo ninkayga ah markuu go'aansaday inuu xaggaa ee almadiina munawara u baxo ayuu ratigii aan ku safar lahayn oo gaadiidka noo noqon lahaa noo soo diyaariyey ثuma xamalanii calayhi markaasuu isaray wa xamala macii ibni salamata bni abi salamata fii xijri kadibna wuxuu ila saaray wiilka yar aan dhalay isagoo dhabta markaa ii saaran idan ratiga iyadaa dusha kaga fadhida waxaana markaa ay gacanta ku sidaa oo dhabta u saaran wiilka yar uu ninkan uu ka dhalay abu salama xaalku sidaa buu ahaa uma kharaja yaquudu baciiri uma kharaja yaquudu uma kharaja bi yaquudu baciira kadibna wuu ila dhaqaaqa isagoo markaa ratigiisii kaxaynaya falama ra'athu rijaalu bani lmugiirata rijaalu bani lmugiirata ibn cabdillaahi ibni camr ibni khuzuum qaamuu ilayh faqaaluu dad baa arkay marka rag reer bani mugiira ayaa arkay markay arkeen bay intay usoo istaageen bay la hadleen waxay yihahdeen haadihi nafsuka qalabtanaa calayha aniyahu nafsadaada adaa iska leh nafsadaada annaga kuguma haysanno ara'ayta saaxibatana haadih laakiin gabadhan aad qabtid oo leedahay maanta waan la safrayaa innagay naga dhalatay innagaa dhiiggeeda leh calaa maa natrukuk tasiiru biha fi lbilaad sideen kuu daynaynaa inaad gabadha meeshaa doon iskala socdaashid adiga haddaad doonto soomaa dhaqaaq nafsadaad xor baad u tahay laakiin gabadhan innaga kuu guurinay innagay naga dhalatay innagay maaragtay nagu dad tahay waa xigtadeenna daa oo lama safris bay yidhahdeen qaalad marka waxay tihi gabadhan iyadoo warramaysa fanazacuu khutaama albaciiri min yadihi faakhaduunii minhu markiiba waxay ka dhufsadeen leejaanka ama hogaanka marka uu ku hagayey ratigii ayay inta saa uga dhufsadeen bay anigana saa ii dafeen bay tiri fa akhaduunii minhu anna xaggaasaa la ii tuuray qaalad waxay tiri gabadhana hadlaysa waqadiba cinda dalika banu cabdilasadi rahatu abi salama isagana dad buu ka dhashay markiiba waxaa carooday reer banu cabdilasad baa carooday oo ah dadka abu salama uu ka soo jeeday iyadu waxay ka soo jeedaa reer banu lmugiiray ka soo jeedaa raggan laleeyahay ibnu makhzuum isagana wuxuu ka soo jeedaa qolyahan lagu magacaabo banu cabdilasad qoladii isaga uu ka dhashay oo xigaaladii ah ayaa iyaguna marka fur ka tuurtay qaaluu marka waxay yidhahdeen laa wallahi laa natruku ibnana cindaha id nazactumuuha min saaxibina haddiiba sida ay tahay oo gabadhiina dib aad ula laabateen innagana wiilkan waxaa dhalay ninkan baa dhalay abusalama dhalay abusalama inagu naga dhashay wiilka lala tegi maya noo soo dhuftay wiilka idan marka waxay tihi gabadho hadlaysa qaalad waxay tihi fatajaadabuu bani salama ibnay salama fatadaadabuu ibni salamata baynahum xataa khalacu yadda markaasay u isku jiideen xaggana reer bani cabdilasad baa wiilka jiidaya xaggana reer bani makhiiraa jiidaya ilaa wiilka gacantu ay ka siibantay oo gacantiisa gaf ay tiri wainطalaqa bihi banu cabdilasad waxaa la tegay reer bani cabdilasad adeeradii baa la tegay waxabasanii bnu lmughiirata cindahum qolyahan aniga aan ka dhashay bay tiri abu salama hadlaysana meel bay igu xabaasano iyagaa gacanta igu dhigay wainطalaqa zawji abu salama ila almadiina ninkaygana wuxuu iska aaday almadiina munawara khalaas ilan wiilkiina waa lala haray oo waxaa la haray adeeradii baa la haray iyadii waa lala haray reer banu makiira la haray oo dadkeydii baa la haray wax soo hara markaa male ninkan way ka go-an tahay inuu hijroodo meel lagu nagaadana marka maha laa muqaama wuu dhaqaaqay marka qaalad waxay tihi gabadha oo hadlaysa fafuriqa baynii wa bayna zawji wa bayna bnii aniga iyo ninka i qabay iyo wiilkan dhala waa nala kala geeye ninkanoo meel buu ka dhac madiinu aaday anna reerkaygii baa ay wiilkan adeeradii baa la wareegay qaalad waxay tihi iyadoo hadlaysa fakuntu akhruju kula khadaatin faajlisu bilabtax aroor walbaba intaan soo baxaya meel bannaana fadhiisaa bay tihi famaa azaalu abkii xataa umsii sanatan aw qariiba minha sidaa baan ooyin wala dhaqaaqay bay tihi subax walbaba intaan soo baxo ilaa ay gobolku uu ka dhaco ayaan ooyin meel la fadhiisaa bay tihi arrinkaana wuxuu igu qaatay muddo sanad ama sanad ku dhow baa sidaa ahaa iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay oo sanad ay gabadhaasu ay ay marna ay leedahay faldat kabadiha oo wiilkii ay raadinayso marna ninkii ay u hanqaltaagayso intuba aanay hayn labadii reeroodna ay isku dhaceen waxaa daxiyan noqday oo victim noqdana ay iyada iyo wiilka meesha ay dhashay ah ayaa waxay leedahay xataa mara bi rajuli min bani cami waxaa isoo maray buu yidhi ay tiri nin oo markaa ilmo adeeraday ah oo xagga igala xiriira xagga adeerada axadu bin almugiira oo qaraabo aan nahay fara'aa maa bii faraximanii markuu arkay xaaladda aan ku suganahay buu naxariis ii muujiyey faqaala libni dadkii buu ku laabtay isagaa ka dhashay alaa tukhrijuuna haadihi almaskiina faraqtum baynaha wa bayna zawjiha wabayna waladiha war miyaydan gabadhan maskiinadda ah meesha ka saarayn iyada iyo ninkeeda iyo wiilkeeda dhashaba waad kala geyseene u naxariista intan u dhaamo wey qaalad waxay tihi musalama hadlaysa faqaaluu lii ilxaqii bizawjiki in shi'it aakhirkii markay arkeen xaalkayga inuu sidaa yahay bay waxay u yihahdeen haddaad doontid haleel ninkaaga baxdaa aday ku jirtaa marka kan qaalad marka waxay tihi markii aniga aan xoriyad ka helay bay tihi xaggaa iyo reerkan ka dhashay reer bani mughiira ayaa waradda banu cabdilasadi ilaya cinda dalika ibnii nimankii reer bani cabdilasad abusalama uu ka dhashay wiilkan adeeradii ahaana wiilkiiba iisoo celiyeen bay tihi hadda marka waxaa ishelay iyadii iyo wiilkii qaalad waxay tihi fairtaxaltu baciirii ratigaygan ku dhacay uma akhadtu ibnii fawadactuhu fii xijrii wiilkana waan qaato dhabtan saartay ثuma kharajtu uriidu zawjii bilmadiina kadibna waddadaan isku dhigay anoo raba inaan haleelo ninkaygo madiina munawara jooga waan baxay anoo raba inaan ninkayga marka aado wamaa maci axadu min khalqi illah iyadoo cid ila jirtaani ayaan jirin qaalad gabadhan hadlaysa waxay tihi faqultu waxaan idhi waxaan iska dhaadhiciyey bay tihi lan maadaama cid iwehelinaysay ayan jirin waddaduna ay tahay waddo waad aragteen hadda iyadoo mucabada oo habaysan oo laylaysan baad aragteen maka iyo madiina munawara masaafada afar boqol ilaa iyo shan boqol ku dhowaada afar boqol iyo konton ila afar boqol sideetana meeshaas oo gaari aan lahayn oo buur ka deg iyo buur ku dhac iyo waadigan dhaaf iyo toggan ka dhaca meeshaabay waxay tiri waan isweydiiyey maxaa samayn doontaa haddana waxaan iska dhaadhiciyey ataballaqu biman laqiit xata uqdima calaa zawji qofkii yacni waxaan ku wada marayaa qofkaan la kulmo qofkaan arko oo meesha maraya ayaan isaga lug darsanaya ilaa aan madiina munawara aan markaa ka gaaro habkaa baan ku aadaya bay tiri anoo dadkii qofkii iga soo horbaxana weheshanaya xataa idaa kuntu bitanciim bay tiri markaan soo gaara tanciim yani hadda xaramka meesha uu ku yaal iyo tanciim waa saddex iyo toban kilomitr bay isku jiraan tanciima meesha uu ku yaal masjidka lagu magaca masjid caaisha oo dadka cumrada markay rabaan inay ku noqdaan ama ay soo cumraystaan daakhiliga ama dadka meesha degan meeshay ka soo cumraystaan ilaa saddex iyo toban marka kilomitr weeye marka meeshay u jirtaa areada meesha ku taalna area buxeera lagu magacaabaa meesha markaan gaara bay tiri waa marka xilligii waxay ka baxday xaramkii bay ka baxday dulaydkii waxay taagan tahay xaramka xilligay marka gashay meesha markaan gaaray laqiitu cuثmaan bna طalxata bna abi طalxata akhaa bani cabdiddaar waxaan la kulmay bay tiri nin lagu magaco cuثmaan ninkaana waa nin ka dhashay reer bani cabdidaar buu ka dhashay faqaala lii ilaa ayna yabnata abi umaya halkee kusii socotaa yabnata abi umaya gabadhihii halkee kusii socotaa aabaheed buu unisb markaa u aaneeyey u nisbeeyey qaalat faqultu markaasaan waxaan ugu jawaabay uriidu zawjii bilmadiina waxaan rabaa ninkayga oo madiina joogay inaan haleelo qaala wuxuu yidhi bay tidhi awamaa macaki axad miyaana cid kula socon qaalat waxay tihi umu salama hadlaysa faqultu waxaan ugu jawaabay laa wallahi ila allah wa banii hada ilah baan ku dhaartay keliga un baa socda iyo wiilkan aan dhalay qaala marka wuxuu yidhi ninka ninkiiba u jawaabay magaciisu cuثmaan ibnu طalxa wallahi ma laki min mutrak meesha lagagama tegi kara bu yidhi ilah baan ku dhaartay waxaad u baahan tahay in lagu heliyo faakhada bikhutaami albaciir markaasuu hogaankii ratiga uu soo qabtay faاnطalaqa macii yahwi bi wuu ila dhaqaaqay isagoo ila hadaafayo waddada ila galay fa wallaahi bay tiri gabadha ninkan iyadoo ka hadlaysay ilwaa ninaan aqoon waa isku lugdarsadeen waddadiibuu tusayaa isagaa hagaya isagay raacday ninkii bay marka ka hadlaysaa shakhsiyaddiisa iyo dabcigiisa iyo karakterkiisa iyo habdhaqan wanaaggiisa ka hadlaysa waxay tihi fa wallaahi maa saxibtu rajula min alcarabi qad araa annahu kana akram minhu ilaah baan ku dhaartay weligay lug lama qaadin nin carabta ka mida ah oo ninkaa ka deeqsisan bay tihi xataa idaa balaga kaana idaa balaga almanzil anaaha bi mal meel lagu dega markii la gaaro ratigii buu oriminayay bay tiri meeshuu fariisanayay uu fariisinayay uma ista'khara canii markaasuu gadaal igaga durgayay bay tiri xataa idaa nazaltu canhu ista'khara bibaciirii faxata canhu markii aan ka degana intuu ma aragtay dib buu marka eh, u kaxaynayay ratigii ayuu haddana marka ka rardejinayay uma qayadahu fi shajara markaas wuxuu ku xerayay xagga meesha iyo geedka uma tanaxaa ila shajarati fadajaca taxtaha markaasuu geed geeddii meesha uu ku xiray neefkii ayuu hoos intuu meesheedii fadhiisto ayuu meeshii seexanayay bay tiri faإida dana الrawaaxu qaama ilى baciiri faqadamahu faraxala markii la gaaro waqtigaan caraabi lahaynna intuu ratigii markaa haddana soo diyaariyo ayuu sidaas oo kale aniga i hormarin jiray uma ista'khara canii markaasuu dib iiga dhici jiray intaa wuxuu diidayaa gabadhan iyadoo saanta qaadaysa inuu arkay wuxuu diidayaa inta ay ilan cawradeeda muuqan karta ee xaggaasu u jeesanaya wuuna ka fogaanaya irkabii buu yidhi marka kor fuul faidaa rakibtu fastawaytu calaa baciiri ataa faakhada bikhutaami markuu hubsado inaan ratiga dushiisii fariistay oo aan sida la rabay u fariistay ayuu intuu yimaado hoggaanka qabanayay marka faqaada bii xataa yanzila bii wuu ikaxaynayay ilaa haddana meel aan ka degno falam yazal yasnacu dalika bii xataa aqdamanii almadiina sidaa buu samaynaya ilaa madiina markaan ka nimid falamaa nadara ilaa qaryati bani camrin ibni cawf biquba wixii lasoo socdaba oo safarku yani safar sahlan ma ahayn markii uu arkay tuulo lagu magacaabo ay leeyihiin reer bani camr ibni cawf meesha ay degaana oo quba ku taal markuu arkay bu wuxuu yidhi zawjuki madiina lasoo gaara waa quba waa masjidkii quba markaasuu yidhi zawjuki fi hadihi alqarya ninkaad raadinaysid ninka ku qaba wuxuu joogaa qaryadan buu joogaa tuuladani aad wa kaana abu salamata biha naazilan abu salamana meeshaasuu kusoo degay bay tihi fadkhuliiha calى barakat اllah markaasuu igu yidhi ku gal calى barakat اllah uma اnsarafa raajican ilaa makata meeshii uu ka yimid oo maka haddana xaggaa usii caraabay ujeedadiis wax kale ma ahayn inuu gabadhan meesha keenu laabtay ahayd qaala wuxuu yidhi marka fakanat taqulu waxay dhihi jirtay wallahi raawigu hadlaya ma aclamu ahla beytin fi اlإslaami asaabahu ma asaaba ala abi salama ma moodaya bay tiri inay jiraan mana ogi reer uu soo gaara dhibkii ay soo dhibkii soo gaara reer bani salama aalu salama famili familigeenna anigii abu salama dhibkana soo gaaro qofuu soo gaara ma may tiri wamaa ra'aytu saaxiban qad akrama min cuhmaan bni abi talxa mana aan arkin nin ka wanaagsan ninkii waddada ila soo maray ee meesha marka igeyay bimacnaa waxay ka tagtay hadal la soo celiyo ay leedahay dhibkii ugu weynaa ee soo gaaray muhaajiriinta wuxuu soo gaaray aalu salama familigoodu soo gaaray waxay kaloo tiri ninkii ugu wanaagsanaa aan arkay intaan noolaana adduunyada dusheedana wuxuu ahaa cuثmaan ibn abi طalxa gabadha hadalkaa marka laga hayaa wuxuu leeyahay kaatibka waqad suqtu alkhabra bطuulihi lima fiihi min dalaalati calى الصucuubaati alati waajaha almuhaajiruun waxaan khabarka kan oo dhan oo dhammaystiran meesha u keenay buu leeyahay qoraaga in aan muujiyo wax alla wuxuu xambaarsan yahay oo ah dhibaatooyinkii ay waajaheen nimankii muhaajiriinta وهي تشير إلى أثر العصبية في اتخاذ العشائر القرشية مواقف من الأحداث wuxuu kaloo khabarkan tilmaamayaa yacni casabiyadda qabiliyadda iyo qabyaaladda meesha ay gaarsiisnayd meesha ay gaarsiisnayd iyo raadka ay ku yeelatay nimanka qurayshiyiinta iyo mawaaqifta markay qaadanayaan yacni arag ninkan abu salama waa muslim umu salamana waa muslimad labadooda wadadoodii marka ay qaadeen laakiin qolyahan reer binu mughiirana maxaa soo waalay qolyahan reer bini cabdilasadna maxaa soo waalay iyo qabyaalada marka wada yacni iyagu labadan markay u kala hiilinayaan macnaheeda maaha iimaan iyo tawxiid iyo hijro shaqadooda maaha laakiin ujeeddadu waa maxay qoladanna inay ay marka gabadhooda soo dhacsadaan qoladanna inay wiilkooda marka u hiiliyaan u danaaniyaan wax kale uma socdaan marka wuxuu leeyahay qabarkan horta taasuu xambaarsan yahay faqad inxaaza qowmu abi salamata ilayhi ragma mukhaalafatin lahu fi lcaqiida ninka qoomka ama dadka uu ka dhashay abu salama isagay xigsadeen iyadoo khilaaf weyn uu ka dhexay xagga caqiidada iyaguna waa mushrikiin isagana waa mu'min oo muslima wa maca dalika qabyaaladdaa waxay ka weynayd wax alla wixii markaa meesha yelo caqiide ah ثuma ina alkhabra yakshifu can suuraة min suwar اlmuru'a alati carafaha اlmujtamac اlqurashiyu qabla اlislaam haddana khabarka wuxuu caddaynayaa suurad ka mida suwartii muruu'ada akhlaaqdii wanaagsanayd ee ay yiqiineen nimanka mushrikiinba ha ahaadeen ha ahaadeen kufaar ha ahaadeen haddana akhlaaqiyaadkii anshaxa usluubta iyo wanaagga iyo intaa waa lagu hayay buu leeyahy tatamaalu fii mowqifi cuثmaan ibni طalxa arrinkaana waa arrin lagu hayo aan ka arki karno fi cuثmaan fii mowqifi cuثmaan bni abi طalxa cuثmaan bna طalxa ninkan cuثmaan bn طalxa iyo hab wanaagga iyo dhaqanka wanaagsan oo gabadha kula dhaqma aragga xishmadda ku jira wa taطawucuhu fi musaaxabati اlmarأati wa ixsaani mucaamalatiha iyo siduu u taطawucay ninka kan wa taطawucihi fi musaaxabati اlmarأة inuu gabadhan wadada uu mariyo wa ixsaani mucaamalatiha u wanaajiyesu ula dhaqmi lahaa mima yadulu cala salaamati alfitra alatii qaadatu akhiira ila alislaami bacda salxi اlxudaybiya arrinkaa marka wuxuu muujinayaa in ninkan fidradiisa abuurkiisa waa abuur aad iyo aad u wanaagsan nin ilaahi subxaana wa tacala anshax iyo asluub iyo xishood iyo sariig ilahay u dheliya buu ahaa arrinkaana wuxuu sabab u noqday inuu aakhiran wa akhiiran islaamka uu ku soo dabaalo islaamkana wuxuu soo galay sulxu xudaybiya sanadka lixaad kadib walacala idaa'ata qalbihi bada'at mundu tilka alrixlati maca almar'ati almuslima lagayna yaabe qalbigiisa inuu markaa iftiimay islaamkana uu u diyaar garoobay laga bilaabo markii socdaalka ula gala gabadha muslimadda ah in yar haddaan dul istaaga meeshan masaladan iyada ah waxay muujinaysaa waxa ugu weyn darsiga ugu weyn oon ka qaadanayna wuxuu yahay dhibaatooyinkii soo wajahay dadkii muhaajiriinta ah ee muhaajiraadka ahaa sida ilaahay subxaana wa tacaala familiye uu ururiyey oo markaa u kala qubteen intuna waxaa ahayd ilaahay dartiiba ahaydoo dan kaleo marka loo socdo markaa ma lahayn hadihi nuqta annuqta athaaniya waxaa laga yaaba dadka qaarkii inay yidhaahdaan gabadhan soo keligeeda mayan socdaalin keligeed soo mayan safar gelin maxaa diidaya gabadha muslimadda ah safar duruuriya hadduu ku yimaado maanta inay iyaduna safarto iyagoo soo deliishanaya qadiyata ummi salama way ogyihiin yaryarka meeshan ku kor oo dhan way ogyihiin xadiidkan aad bay usoo deliishadaan maxaa diidayay bay leeyihiin laakiin ogow wadaad eh, ka mida eh, sheekh eh, doctor maxamed mukhtaar shanqiiti fatwadaana wuu keenay wuxuu yidhi haddii laga aamin noqdo wax alla wixii mashaakila gabadha way dhaqaaqi kartaa kadib buu dib ugaga laabtay xadiidka kan daliil uma suubado mana noqon kara daliil in maanta la yidhahda gabadha muslimadda keligeed way safri kartaa maxaa yeele arag kaatibka uu xoogga saaray ninka kan fidradiisa waxaa ahayd akhlaaqdiisa iyo wanaaggiisa fiixin maanta adduunyada isbedeshay adduunyadan iyo adduunyadii hore wax lasaga qiyaas qaata maaha maanta waxa wareegaya waa sabca haddii gabadhu ay waddada iyadoo maraysa ay badbaadayba nasiib leedahay iska daa inay safarto eh saa darteed waxaan leenahay nebiga sala allahu alay slm wuu ogaa qisadan qisadan wuu ogaa xadiidka markuu leeyahay ma banaana gabar muslimada keligeed inay safar gasho ilaa inuu maxram la jira mooyaane nebiga sal ly slm dhacdadan wuu la socdaa laakiin dhacdadan waa dhacda mar keliya dhacday waxay ka dhacday gabadhan dadaalkeeda ahayd iyadaa dadaashay mana naqaan wixii kadib uu nabiga sal lla ly slm gadaal uu ka yidhi marka lagama qiyaas qaadan kara qiyaas waxay iman lahayd haddii caayisha ay samayn lahayd qiyaas waxay iman lahayd haddii xafse ay samayn lahayd laakiin gabadhan waxay ka hadlaysay dhibta haysata gabar waxay ahayd xaaladdeedaba nafsiyanba aanan caadi ahayn xaalad ay ku sugnayd oo dhibka ilaahay subxaana wa tacaala marka u qadaray iyo dhibaatooyinka marka la soo kulantay in marka daliil laga dhigto maanta keligeed daf lasoo dhaho la yidhaahdo siiradan tirada badan iyo waxay ka hadashaba la iska indhasaabo la yidhahdo un keliya gabadha haday daruuro noqoto way raaci kartaa diyaaraddeeda waxay ila tahay waa qardajex wey وثمة صورة تاريخية لحدث آخر هو هجرة cمر بن الخطاب كما xadaث بها بنفسه waxaa kaloo haddana jirta suurad kale oo iyadu taariikhiya ee muujinaysa dhacdo kale ee ku saabsan cumar بن الخطاab radي الlahu canه وأرضاه hijradiisa isagaa ka hadla wuxuu yidhi اتacadtu lama aradna الهiجرaةa إلى المدينة أنا وعyaaش بن أبي ربيعة waan diyaar garoobay buu yidhi markaan rabnay inaan aadno xagga almadina munawra anigoo aniga diyaar baan ahaa buu yidhi cayaash ibn abi rabiica ninka leeyahay hishaam ibn caasim ibn wa'il sahmi inteenaba waan waan ballannay buu yidhi yacni itacadnaa waan ballannay maxaan ku ballannay attanaadiba min idaa'ati bani khafaarin fawqa sirf waxaan ku ballannay geeddaa ku taala meesha shallaalka biyuhu marka uu ku shubmo ee iyadu ku tiil togaa sare dushiisa togaan reer bani khafaar ay degaan tanaadubka waa nooc shajarada ka mida ah idaa'adana waxaa loola jeeda waa meesha marinka marka biyaha toga ay ku shumayaan marinka ay maraan marinada yaryar ayaa lagu magacaabaa idaa'ada sarifkani waa tog marka meeshaasaan ku ballan uu yidhi wa qulnaa marka waxaan idhi ayunaa laa yusbixu cindaha faqad xubis falyamdi saaxiba ballanteen waa meesha berri waxaan ku ballansannahay inaan meesha isugu imaano kow ninkii meesha laga waayo oo aan meesha ku waaberiisan markiiba bictureka wuxuuna siinayaa in ninkaa lagu dhegay oo nimankii gaalada ay gacanta ku dhigeen inta meesha isugu timaada ha dhaqaaqeen yacni bimacnaa saacad baa la qabsada saacaddaa ninkii la waayo waa laga tegaya wey ballanteenu saaba ahayd qaala marka wuxuu yidhi isagoo hadlaya fa asbaxtu ana wacayaashu bnu abi rabiicata cinda tanaadum anigii iyo cayaash bn rabiica ayaa meeshii ku oo ballantii iyo madashii la galayba sideedii baan uga soo baxna buu yidhi waxubisa canha hishaamu wafutima faftatan waxaa naga haray bu yidhi ninkii hishaam oo ahaa ninkiina saddexeeyey ee la rabay meeshu inuu marka yimaado haritaanka uu harana dhibaato weyn buu la kulmo wuu fidnoobay waana la fidneeyey dhibaato weyn dhibaatada isaga ka sheekeyn doona biidn illahi subxana wa tacala falamna qadimna almadinata buu yidhi markaan madiina tagnay nazalna fi bani camr bni cawf biquba waxaan ku degnay meeshii abu salama uu ku degay hadda soo tilmaannay waa duleedka ama tuulo ay degaan reer bani cawf ay degaan oo qoba markaa ku taal wa kharaja abu jahl ibn hishaam markii waxaa soo dhaqa abu jahl ibnu hishaam kow walxaarits ibn hishaam labaduba ay soo dhaqaaqeen madiinay imanayaan ogow ilaa cayaash ibn abi rabiica ayay u yimaadeen xoog badana waxay ka soo safreen xaggaas waxay soo aadeen cayaash ibn rabiica maxaa ka dhexeeya marka maxay isaga keliya usoo beegteen wa kana bna cammihimaa wa akhaahumaa liummihima ilma adeerna dhan bay ka ahaayeen dhanka kalena waxay xagga hooyada ayay markay ka wada dhasheen xataa qadima calayna almadiinata ilaa aynu agaga yimaadeen madiina munawara wa rasuulu llahi sal alla alay slm bimaka rasuulkan weli ma soo hijroona maku ku dambeeyaa marka fakalamaahu wa qaala way la hadleen marka ninkii bay la hadleen waxay yihahdeen cayaash bay la hadlayaan waa abu jahl iyo xaarits ina ummaka qad nadarad an laa yamusa ra'saha mishtun xataa taraaka faraqa laha hooyadaa waxa ay nadar ku gashay in jirkeeda wax shanlo ah ama aanay taabsiin iyo wax biyo ah oo sideeda ay noqoto iyadoo markaa xaaladeeda ku sugan bay dhaar ku martay oy nadar gashay ilaa ay ka aragto hadalkaa markii loo sheegay la yidhi hooyadaa xaaladdeedu waa sidaa ayuu ninkaas wuxuu u qalbi jilcooday xagga hooyadii wuxuu is noocan maa hooyadaa marka u baarinimo fal oo tag waxay rabta markaa samee cumar bn khadaab oo hadlaya wuxuu yidhi faqultu lahu waan la hadlay oo waan la taliyey waa un caqli cayaasho waxaan ku yidhi cayaash inaha wallaahi in yuriidaka alqowmu ila liyaftinuuka can diinika faxdarhum cayaasho waan kuu digayaa nimankan wax kale kuuma raadinaya ilaa inay diintaada kaa fidnayaan mooyaane nihu iska ilaali hadalka baan ku idhi fa qaala isna wuxuu igu jawaabou yidhi aburu qasma ummii walii hunaaka maalun faaahudu anugu hooyaday baa dhaarata marka dhaarteedii waa inaan oofiyo aan u baarinimo falo xaggana hanti baan kaga soo tegay hantidayna waan soo qaadanay inu iska kaydaa cumar bnu khadaab nin wuxuu ahaa meel fog wax ka arka maantana darsigii duhurka wuxuu ahaa fain yaku fii ummatii muxadaثun haddiiba ummaddeyda uu ku jiray nin loo waramo fa huwa cumar khadaab oo nebiga sal اla alay slam uu lahaa yani firaasadiisu meeshay marka gaarsiisnayd faqultu marka waxaan idhi buu yidhi wallahi inaka lataclamu anii lamin akhari qurayshin maala falaka nisu maali walaa tadhab macahuma niyo waad og tahay cayaashow aniga haddaan cumar bnkhadaab ahay inaan ahay dadka ugu hantida badan ee quraysh degan yani qurayshiyiinta ugu hantida badan inaan ahay maalkayga haaf qaado nimankan ha raacin mar un ma ka hari kartaa waxaad u raadinaysoo hanti iyo maal maaha haaf baan ku siinaya qaado fa abaa calaya ila an yakhruja macahumaa wuu diiday buu yidhi ilaa inuu raaca mooyaan falama aba ila dalik markaan arkay inay arrintu kaga dhegan tahay meeshaas inuu baxa mooyaane dan kale aanu lahayn qultu waxaan yidhi markii ama ida qad facalta maa facalta fakud naaqatii hadihi fainaha naaqat najiibat daluul haddaad daniyaho waxaa samaysay aad samaysay oo ilaa wa ilaaba ay kaaga dhegan tahay inaad nimanka raacdid mooyaane diyaar aadan u hayn inaad dhigatid hashaydan tana kaxayso waa naaqo aad yaad u dheerayso daluulun suukaynaysa islamarkaana laylisano carbisano orodka lagu yaqaano qaadu buu yidhi falzam dahraha dhabarkeedana fuul buu yidhi ha ka degin wey falzam dahraha bimacnaa ha isku dayin inaad ka degtid fain raabaka min alqowmi raybun fanju calayha haddii nimankan aad ka shakisid oo aad aragtid noocan maa tasarufaadkooda dhaqdhaaqyadooda inay noocan maa adiga kuu socdaanna ku baxso oo la soo dhaqaaq fa kharaja calayhaa macahumaa daabadii buu sidaa ku kaxaystay hashii sidii buu markaa iyadii markaa ku fuulay oo kaxaystay oo rukuubay kadibna wuu dhaqaaqay nimankii nimankiibuu raacay marka xataa idaa kaanuu bibacdi اطariiqi markii wadada bartankeeda la marayo yacni wadada cabaar markay jareen masaafo qaala lahu abu jahl abu jahl baa la hadlay wuxuu yidhi wallahi ya akhii laqad istaqladtu baciiri hada walaalow ratigayga noocan maa sibuu u adag yahay afalaa tucqibuni calaa naaqatika haadih miyaadan ii ogolaanayn inaan kala bedelanno oo aan hashaada marka ka haysto ratigay sibuu aad adag yahay maantana saan u dul saarnaa yani waan ku daalay maad ii bedashid wey mootada iigu bedel wey qaala balaa markaasuu yidhi haa qaala wuxuu yidhi fa anaakha wa anaakha layataxawal calayha anna wuxuu sameeyey marka meeshuu oromiyuu fariisiiyey si uu marka meesha ugu bedelo yani aan kala bedelnay swaabing sameyn falama stawow biاlardi cadow calayhi faawhaqaah warabatah markuu isyir ninka dhulku lugaha dhulka la helay uu degay waa ninkii cayaash markuu degay ay hubsadeen inuu hashi ka degay intay ku soo boodeen bay xirxireen ثuma dakhala bihi maka wafatanaahu faftatan markaasaa la kaxeeyo makaa la geeyey wana fidneeyaan oo waa la cadaabay isna wuu fidnoobay oo fidnadiiba marka markaa fariisa u noqday qaala marka wuxuu yidhi isagoo hadlay cumar bn khadaab fakunaa naquul waxaan dhihi jirnay haddaan naha annaga saxaaba siiba dadkii soo hijrooday waxaan dhihi jirnay wallaahi ma allahu biqaabilin miman iftatana sirfan walaa cadlan walaa tawba ilaahay kama aqbalayo qof alla qofkii markii yani bacd alhijra qofkii fidnoobay ee isaga u banbaxay in la fidneeyo ilaahay furasho iyo cadli iyo ma aragtay siidayn iyo tooba intaba laga dhegaysan maayo qowm carafu allah uma rajacuu ila kufri bala an asaabahum dad intay ilahi subxaana wa tacala aqoonsadeen miyay u laabteen gaalnimadii ay ka yimaadeen yani bala dardi shilin iyo waxaan macno lahayn miyay dadka ugu laabanayaan buu yidhi wuxuu yidhi ilahi subxana wa tacala ka dhegaysan cumar bn khadaab marka aad buu masalada ugu dadka wuxuu yidhi ma ahayn buu yidhi in cayaashii dadka lamidka ah mar hadiiba ilaahay subxaana wa tacala uu ka soo badbaadiyey daaru lkufri daaruliimaanna uu keenay maca suxbati اlakhyaari wالsaxba iyagoo la socda inay dib u laabtaan maaha mar hadday sidaa samayn sooma ilahi subxana wa tacala tooba ka dhegaysan maayo sida baan dhihi jirna buu yidhi qaala marka wuxuu yidhi wa kaanuu yaquuluuna dalika lianfusihim iyaga xataa saasay aaminsanaayeen buu yidhi oo waxay dhihi jireen mar hadiiba intii ilahi subxana wa tacala iimaankana tusay daaru liimaan aan tagnay almadiina munawara mar hadaan intaan kasoo rogaal celinoo kasoo laabanay aan meeshii kufriga kusoo laabanay ilahi subxana wa tacala na cafin maayo meeshay u taagnayd buu yidhi falama qadima rasulu llahi sal alla alay waslam almadiina rasuulku markuu madiine yimid nimankaana saa ay ku quusteen annagana aan ka quusannay anzala allahu tacaala wa fii qowlina wa qowlihim lianfusihim ilahay wuxuu raggaa kusoo dejiyey iyo hadalkii annaga aan dhihi jirnay wax ku saabsan iyo hadalkii iyaga ay isu sheegi jireen baa waxaa kusoo degay aayad baa kusoo degtay maxay tahay aayadda ya cibaadiya aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllah in allaha yakfir dunuuba jamiica addoommadeyda nafsadooda ku xadgudbayo ha ka quusanina raxmadda ilaahay naxariista ilaahay ilaahay dunuubtoo dhan wuu dhaafaa inahu algafuur raxiim allahu allihii dembi dhaaf badan naxariis badan wa aniibuu ilaa rabbikum aslimuun rabbigiina u laabta u hoggaansama min qabli an yaatiyakum alcadaabu huma laa tunsaruun intuusan cadaabka idiin iman oo markaa aad ku hiil weysaan meesha waاttabicuu axsana ma unzila ilaykum min rabbikum wixii laidiin soo dejiyeyna raaca min qabli an yaatiyakum alcadaabu baktata waantum laa tashcuruun intuusan cadaabka kedin idinkoo aydan ogayn aayaddaa markay soo degtay wuxuu leeyahy qaala cumar bn khaaab oo hadlaya wuxuu yidhi fakatabtuha biyadii fii صaxiifa anaa gacantayda ku qoray bi aayaddaa warqadna waan ku qoray bu wa bacatu biha ilaa hishaam ibn caas markaasaan waxaan u diray hishaam ibn caas hishaam ibn caaskan waa kee waa ninkii maalinka koowaad la ballamay meeshii lagu bila ka haray kow iyo raggii kaleo ka dambeeyana way gaari doontaa qaala marka wuxuu yidhi faqaala hishaam markii warqadii ay gaartay hishaam baa wuxuu yidhi falamaa atatnii markay isoo gaartay warqaddii dhambaalkii isoo gaaray jacaltu aqra'uhaa bidii tuwa waxaan ku aqriyay buu yidhi meesha lagu maay tuwa anoo jooga waa waadi tog ku yaal maka mukarama meesha baan ku aqriyay buu yidhi warqaddii waan kala la kala baxay usacidu biha fiihi wa usawib walaa afhamha anoo araga la raacaya marna kor indhahayga udhigaya marna hoos yacni meel kastaan ka fiiriya buu yidhi mana fahmin waxay tahay xataa qult ilaa aan ka idhi allaahumma fahimniiha ilahu mar un i fahamsiiye muxuu ka ayaddan maxay tahay maxay ka hadlaysaa ila ninkan waa masaxmay meeshuu tegey nimankii uu dhex galay waa la fitneeyey dhibaata marka soo gaarta wuxuu yidhi marka qaala faalqa allahu tacaala fii qalbi annaha inama unzilat fiina wa fii ma kuna naqulu lianfusina wa yuqaalu fiina kadib baa ilaahay subxana wa tacala qalbigayga wuxuu ku soo tuuray faham ah inay aayaddan inaga nagu soo degtay iyo hadallada aan annaga isu sheegi jirnay iyo waxay dadka naga dhihi jireen oo ah hadalladan isku sheegi jirna waa maxay inaan marnaba aynaan waddo kale inaan heli doono tooba aan nalaga dhegaysan doonin iyo waxay dadku naga sheegi jireen nimankaa way gaaloobeen oo dib dambena rajo loogama qabo in toobadooda loo dhegaysto hadalladaa inay ku soo degtay baan markiiba qiyaasay buu yidhi qaala markii wuxuu yidhi farajactu ilaa baciirii fajalastu calayhi falaxiqtu birasuuli illah markiiba ratigayaan dib ugu laabtay oo gaadiid ii ahaa intaan markiiba ku dul fadhiistaan nebiga sala alla alay slam haleelay buu yidhi meeshaan ka dhaqaaq idan hishaam waxaa badbaadiyey bacd allahi jala wacalaa dhambaalkan uu qoray cumar bn khadaab radi allahu canhu oo xambaarsan rajada ilaahay aad aad u waasacsan waama maa ruwiya waama maa ruwiya min iclaani cumara lihijratihi watahdiidihi man yalxaqu bihi yahkilu ummahu bihakli ummihi falam yasix ama waxyaabaha meelaha ku qoran oo kutubta ay qoraan oo ah in cumar bn khadaab uu iclaaniyey uu yidhi dadoo waan hijroodayay dhegaysi intuu hor istaagay nimankii qurayshiyiinta ahaa kadibna uu u hanjabay u yidhi qof alla qofkii aniga isoo raaca oo saanteeda soo raaca hooyadii baa weyn doonta hadallada meelaha ku qoran falam yasix saxiix yani hadalla waxaa jira oy dadku yidhaahdaan cumar khadaab markuu dhaqaaqaya dadkoo dhan buu u sheegay kadibna wuu u hanjabay wuxu yidhi wallahi qofkii soo dabagala yani tadkal ummu hooyadii way weyn doontaa iska ilaaliya arrinkaa arrin saxiixa maaha sidii eh, uu leeyahay eh, sheekh nasir albani difac sunna nabawiya ama xadiid nabowi meesha lagu sheego waxaan u baahannahay marka in in yar aan dul istaagno eh, khabarka kan oo marka ahamiyadiisa leh waxaad dareemi kartaa dadkan ballamay waxay ahaayeen saxaabatu rasuulillahi sal alla alay wasalam waxaa lala baxsanayaa waa diin waxaa lala baxsanaya waa caqiido waa tawxiid waxaa la aadaya waa ardu alcaqiida ardu altawxiid ardu alikhlaas meesha loo socdaa ballanta waxaa aad garan kartaa ninkii dib u dhacay oo meeshii aanan ku iman madashii iyo ballantii la dhigay aanan iman dhibka markaa soo gaara kadib talada muslimiintu talooyin bay isku leeyihiin cumar bn khadaab radi allahu an cayaash uu la taliyey taladiisa ma dhegaysan kadib dhibaatooyinka aad ogeydeen baa marka soo gaaray duruusta ugu weyna meesha laga qaadana wuxuu yahay qofka bini aadamku khaldami karaa khaladna wuu dhacaa aayaddan allah subxaanah wa tacala fi lqur'aani kariim ay ku qoran tahay yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah waa ayaad cajaa'ibteeda leh qof kasta oo dembi uu ka dhacay ilaan innagoo dhanba ba baan nahay qof aana dembi kaa gelin markaa ma laha yacni maa min yowmin tadlucu fiihi shams saakay iyadoo la sooman yahay oo saa'imiin aan nahay haddii maanta dib loogu laabto safaxaadkii saakay ilaa hadda inta dembi aan galan lama qiyaasi karo ninka ugu sahlan nadaradiisa ishiisaa meel khaldan markaa ku dhacday ama hadal aad aadan ugu talagelin baad qof muslima walaalkaa markaa aad meel kaga dhufata uun wuxuun aad tiri yani wamaca dalik allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay laa taqnatuu min raxmat illah illah yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah naxariistayda yaan laga quusanin ilaahay subxaana wa tacala dunuubtao dhan wuu dhaafaa axaadiiduna waxay muujisay nusuusta ay muujisay dembiga haddii wixii shirki ka soo haray in la cafinayo qofka haddiiba uu toobo keenu yidhahda yaa allah tubtu ilayk in la cafinayo toobadana shuruud baa ilaahay subxaana wa tacala usheeg culimmada u sheegeen waxaa ka mida kow inuu qofka dembiga faraha u kala baxo waxaa ka mida inuu qofka u ka qoomameeyo waxaa ka mida ah inuu gaara go-aana inuusan dib ugu soo laabayn horta saddexdaa layska hayo saddexdaa markaa la helo kadib haddii qaladkan aad gashay uu yahay xaq aadami qof bini aadam xoolihiisa qof bini aadama dhiiggiisa shardiga afaraad waa maxay inaad xoolihii ninka aad ka qaadatay aad u celisid afartaa shardii marka la yimaad dunuubtu waa dhaafay biidn illahi subxana wa tacala saddexna ilaah baa iska leh midna adigii khalqigii marka idinka dhexaysaa midda ilaah iska leeyahay waa inuu qofka faraha u kala baxo waa inuu go-aan gaaro inuusan u laabanayn waa inuu ka qoomaba wixii ka dhacay intaa markay kulansato toobada tii adigii khalqigaa marka soo hartay waa xaq aadami sooma kitaabkan baa kaa qaatay can hayri tiibi nafsig adoon diyaar aadaan ahayn waan soo celinaya toobadaa marka la hela biidni illahi subxana wa tacala qofku waa inuu bishaaraysto in ilaahay subxaana wa tacaala toobada uu aqbalay waana arrin ahamiyaddeeda leh waxaan kaloon fahmaynaa sideedaba ninka hadduusan ogolayn diinkaaga adna uu ku diidan yahay waxaa ka go-an inuu adeegsada wasiilo walbaba uu isleeyahay ninka kan waa kaga weecin kartaa waddada uu ku taagan yahay ama ha noqoto inuu ku sabaansabo shilin kugu fardhiyo uu kugu firdhiyo ku siiyo ama ha noqoto inuu nafsadaada marka marka uu halaago waxay doontaba ha noqoto qofka muminka marka waxaa loo baahan yahay inuu aad iyo aad u digtoonaada aayaddana waxay ahayd khuduu xidrakum war digtoonaada aayaddii aad leeahayd fi lqur'aan alkariim waxaa kaloo ah nebiga sal alla alay waslam xadiidkiisu waxaa laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayn ninka mu'minka hal god laba mar lagama wada qaniinay buu nebiga sal alla alay waslam laba jeer lagama qaniinaya min yani min min mara waxda ma dhacayso qofka muuminku wuu fiijigan yahay xadiid kalena wuxu muuminku khib maaha nin dhoohan maaha nin haafila maaha aad buu marka u og yahay walidaalika muuminka inuu isdhoohiyo isagoo wax la socda way wanaagsan taha lakiin inuu dhoohnaado oo uu mar qof dabaala uu noqdo stubid noqdo muuminku sidaa maa waa muumin aad aad u fiijigan taa marka waxaan tilmaamaynaa macnaha qofka inuu ku baraaruga diintiisa ee in ilaalinteeda uu ilaalinaya inay macnahaas marka leedahay intaa waxaan u gudbaan laqad nazla kahiiru min almuhaajiriina fii quba fii makata yusama alcusba in fara badan oo muhaajiriinta ka mida ah waxay degeen cuba quba meesha leeyahay meel lagu magacaaba cusba meeshaan hadda ay lahaayeen reer bani cof baa degan eryada wey qabla maqdami rasuuli llahi sal alla alay intuusan nebiga sal lla ly meesha aanu tegin wa kana salim ibnu macqil mawla abi xudayfata yaumuhum fii masjidi quba ninka saalim lagu magacaabo oo mawla abi xudayfa ayaa dadka salaada ka bixin jiray wuxuuna salaada kaga bixin jiray masjidka quba lagu magacaabo likownihi akarahum qur'aanan maadaama uu qur'aan badnaa idan meeshan marka waxaan leenahay salaadihii ugu horreeyey ee meesha lagu dujiyay nebiga sal ly slm ma joogin nebiga weli waan sugaynaa soo gelitaankiisa in yar baa ka dhiman oo dersi baa ka dhiman nebiga sala allahu alayh wasalam markuu intuusan iman ka hor waxaa jooga nin qaariya oo lagu magacayo salim ibn macqil ibn macqil ibn abi xudayfa oo mowla abi xudayfa isagaa marka meesha imaamka ah wuxuu leeyahay marka zuhri oo raba inuu qisadao dhan soo khulaaseeya wuxuu leeyahy laqad arakha zuhriyu lihijrati اlmustafa wuu taarikhiyey wuxuu yidhi qaala zuhriyu wuxuu yidhi makata rasuulu اllahi salى اllahu alay waslm bacda alxaji baqiyata dilxijata walmuxarama wa safara nebiga sal lla alay slm markii xajkii uu dhammaaday ilan mawsimkii hadda lagula kulmu ahaa nimankii beycada iyo raggii ansaarta ah markuu xajka dhammaaday xajkuna wuxuu dhammaadaa maalinka saddex iyo tobnaad waatan xajka lasoo gebagabeeyo oo ayaamu tashriiq inta ka dhiman bisha dulxij oo inay noqoto laga yaabo lix iyo toban maalmood ama inay noqoto laga toddobiyo toban maalmoodba uu nagaaday kow bisha safar iyo bisha muxaram muxaram iyo safar in laba bilood iyo bar buu nabiga sal alla alay wasalam iska jooga maka almukarama uma ina mushrikii qurayshin ijtamacuu baarlamaankii qoraysh kuwooda mushrikiinta ahaa ayaa kulan qaatay kulankooda muxuu ahaa maxay ku heshiiyeen yacni calaa qatlihi in nebiga la dilo ilaan dadkii hadday firxad yihiin dad fara badan ay qaxeen oo baxsadeen Eh, maka mukaramna si sahlan loogaga xaluulanayo dadkiina xagga iyo madiina munawara ay rug u noqon doonto waxay ka baqeen marka quwaddan dhaqaaqaysa ee iyadu mar walbaba maalin maalinta ka dambaysa ay ay sii ziyaadayso isku sii biirayso hadday meesha isku tagaan inay ay takwiiniyaan mujtamac aad aad u xoog badan kadibna duulaan marka lagu soo qaado makal mukarama iyagoo marka taa eh, runtii ka baxsanaya waxay yidhaahdeen ijtimaac deg ayay qaateen kulan degdega oo baarlamaanka lagu qaatay oo daaru nadwa lagu magacaabo baarlamaankii quraysh marka ay lahayd kulanka waxaa soo baxay resolutionka soo baxay qaraarkiisu wuxuu ahaa nebiga sal ly slm in laga takhalluso wa qaala alxaakim marka wuxuu yidhi tawaatarat alakhbaaru akhbaartu way israacraacday ana khuruujahu kana ywma alithnain wa dukhuulahu almadiinata kana ywma alithnain nebiga sal ly slm maalinka uu ka baxay makal mukaramna isniin bay ahayd maalinta uu tegey almadiinuna warana waxay ahayd isniin bay ahayd maalinta la dhalana waxay ahayd isniin bay ahayd nabiga sal lla alay slam markuu yidhi hala soomana isniin bay ahayd isniin marka si gaaray ah shan u lahayd waqad adina allahu tacala lirasuulihi bilhijrati ila almadiina allah subxaana wa tacaalana wuxuu u idmay nebi moxamed sal alla alay wasalam inuu madiine u hijroodo wa kana yataradadu calى beyti abi bakrin kula ywmin sabaxan wamasa'a laa yakaadu yadacu dalik wuxuuna nebiga sal lla alay slm laga bilaabo waqtiga uu ku noqnoqonayay guriga abubakr subaxina uu tagaa galabtina uu tagaa daqiiqad kastoo soo marta abubakr buu utaga u ka soo tagaa isagu unbuu aadaa ilaan marka kan waxaa nebiga sal lla ly slam soo gaaray laxadaadkii uu xirxiran lahaa uu ka dhaqaaqi lahaa makata almukarama wa kaana falama adina lahu bilquruuji ja'ahum duhran calى gayri caadatihi wahuwa mutaqanic markii nebiga sal alla alay wasalam uu ogolaanshihii ugu dembeeyey ilaahay uu ka helay oo la yidhi waad dhaqaaqi kartaa hadda ayuu waqti duhra iyadoo ay tahay oo ma aragtay aad jawiguna u kul yahay ayuu wuxuu yimid guriga abubakr isagoo marka wejigiisii xirtay mutaqanic ah. fa ahbara abaa bakrin bidalik abu bakrna uu sheegay wuxuu yidhi abu laga bilaabo waqtigan waxaan kuu sheegay in idan la isiiyey xagga alle uu igaga yimid inaan socdaaloon meeshaan ka qaxo tago almadiina mnawara wa waikhtiyaaruhu marka waxaa isweydiin laha muxuu u doortay nebiga sal alla alay slm waqtiga kan bidaat oo duhurka ah uu guriga abubakr inuu aado number labo muxuu wejiga u xirtay wa ikhtiyaaruhu waqta الظuhri liأna الnaasa ta'wi ilى buyuutiha lilqayluulati firaara min alxar inuu doorto waqtigan waxaa keenay maxaa yaele duhurka markii la gaaro aljaziira alcarabiya oo meel aad i aad u kul konton iyo lixdan bayba gaaraysaa hadda dadka iyagoo mukayifaat haystaan bayan dibadda istaagi karin ka waran waqtiga marwaxad waxba aan lahayn marka waqtiga waqti qayluula lagu magacaaba qayluulada waa duhurka marka la tukado hurdada yar ee naabka ay dhahaan oo qofka markuu gashto guduudsiga yar ayaa lagu magacaa qayluula waa bacda duhur markuu seexdo bacd alcasr qofka markuu seexdo luqada carabiga waxaa lagu magacaa fayluula bacd alcasr in la seexdaay way diidi jireen dadkii salafka aha waa laga wanaagsan yahay bay dhihi jireen maxaa yaele man man naama bacd alcasri wa suriqa caqluhu falaa yaluumana ilaa nafsa qofkii bacd alcasr intay guduudsadoo seexda caqligiisa waaye isaguna hays eeda maxaa yeele qofka nervous buu noqdaa yani markuu bacd casr soo galo isagoo usan berisan oo xanaaqsan wax la hadli kara ayaan jirin waa laga fiican yahay siiba odayaasha uma fiicna marka bacda duhur ayaa marka la ammaano aad aad u fiican wuxuu leeyahy marka wataqanucuhu yufiidu shucuurahu bilkhatari min xawlihi in uu wejiga uu xirtana arrinkaa wuxuu muujinayaa khatarta jirta ayuu nabiga sal ly sl aad aad uga fiijigna wuxuu isleeyahy lagu garan waqad ictazamat qurayshun qadla qurayshna waxaa go ka haay ah, go ku gaareen inay dilaan walaa budda annahaa satacmidu ilaa rasdi taxarukihi waxaan marka laga maarmin inay ilaalinayso oo u cimir gashanaanaysa nebiga sal lla ly slm dhaqdhaqaaqidiisa meel alla meeshuu ka dhaqaaqo in la ilaalinayo niman marka ay korka ilaalinayaan qaala tacaala ilaahi subxaana wa tacala masaladan ka hadlayay wuxuu yidhi markuu tilmaamayay waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna yamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin waxaad xustaa nebi maxamed waqtigii ay hagarta kuu maleegayeen saddex go-aan baa foshlag baa meesha la keenay hindisooyin baa lasoo tarxiyay kow miyaa la xerxeraa mise waa la dilaa mise makaa laga saaraa saddexdaa baa la keenay allah marka wuxuu le wayamkuruun hagar bay maleegeen wayamkuru llah ilaahi subxaana wallahu khayru lmaakiriin laakiin ta ilaahay subxaana wa tacaala ka ka cuslayd ilaahay subxaana wa tacalaana isagana qorshaa u deganaa waxbuu u qoondeeyey iyagana tan ilaahay subxaana wa tacala ka cuslayd baa laleeyahy ayaddu marka macnahaasay tilmaamaysaa idan waxaa la sheegaa baarlamaanka markii la isu yimid daaru nadwa dad fara badan oo iyagu markaa ka tirsan nuwaab qabaa'il quraysha ayaa meesha markaa isugu yimid waxaa ku jiray abu jahl ibn hishaam oo makhzuum mahalaya waxaa meesha jooga jubeyr ibn muطcim ducayma alxaariث ibn caamir eh, oo isaguna ka socday xagga reer bani nowfal shayba iyo cutba oo rabiica marka wada dhalay abu sufyaan baa joogay dhankaa waxay ka sugeen reer bani cabdishamsi bay maalayan nadar ibn xaarits baa joogay awalmukhtiri baa joogay rag fara badan baa meesha joogay ujeeddadan waxay ahayd yani maxamed marka la dilayo haddii hal qabiil uun markaa iska aada waxaa laga yaabaa nebi moxamed sal alla alay slam dadka uu ka dhashay iyo kuwa inay markaa ay noqoto oo ay islaayaan marka waxa la yidhaha qabaa'ish oo dhan nusaaca laga soo kala qaado qoladan qof laga keeno jilibkan qof ha laga keeno xaggana qof laga keeno si xataa yatafaraqa damuhu fi lqabaa'il markaa cid lala beegtayo la aasado laga argoostaba hala waaye habkaasay marka ku heshiyeen idan meeshii marka la yimid waxaa la sheegaa waxay tilmaamaan waxaa fadhiyey shaydaan baa meesha fadhiyey wuxuuna ku dhiibnaa magacah shaykhu najdi inuu ahaa magacaasuu meesha kusoo shir tagay meeshuu fadhiyey fagaarihii meesha la isugiin baarlamaanka isagaa fadhiyey ninkaa marka waxa alla wixii marka la keenay wuxuu leey ma hadalkan waa lagala quruxsan yahy waa laga wanaagsan yahay hindise kala keena waa laga wanaagsan yahy ilaa marka dambe gunaananka dambe uu noqday ninkan hala dilo habkii loo dili lahaan isagaa marka keenay waa aayadda qur-aanka markaad aqrisay suurat alanfaal markii aakhirka uu leeyahay inii barii'u minkum inii araa maa laa taron shaydaanka shalay u sheekeynaya wey ama beder ha noqoto ama uxud ha noqoto meel walbaba idan baarlamaanka waa uu diiday labadii hindise ee meesha la keenay waxayna yidhahdeen labada hindis hindisooyin soconaya markaa maaha laakiin waxaan qaadanaynaa kan ah ninkan in la dilo ninkan la weydiiyan wuxuu yaa abalxakam baa la yidhi ka waran isagaa la weydiiyay abujahal baa la yidhi abulxakam bay dhihi jireen nabiga abujahal u bixiyey yani ninkii xikmadda badnaa maxaad hindisayn lahayd baa la yidhi adugu mowqifkaaga muxuu noqon lahaa wallahi waxaa ii muuqata buu yidhi an na'khuda min kuli qabiilatin fatan shaaban qolo walbaba nin dhalinyaraha laga soo qaado oo aad iyo aad u xoog badan oo firfircoon oo dhaqdhaqaaq fara badan oo markii uu ku dhufa ka carar ay taagan tahay baxsan kara oo aan haddii la eryada aan la gaari karin kadibna seef adag gacanta ha loo geliyo si marka ninkaa loogaga takhalluso aakhirkii marka resolutionka ugu dambeeye baarlamaanka uu qaato lasoo gunaanada wuxuu ahaa in nebi moxamed sala allahu alay waslm la dilo waa tan marka ayaddu ay tilmaamayso wuxuu leeyahy marka kaatibku waqad bayanat riwaayat ضaciifa bisabab اlإrsaal qisaة اجtimaaci اlmushrikiina calى baabi الrasuuli wadarihi الturaaba calى ru'uusihim riwaayad daciifa oo sababta lagu daciifiyena ay tahay inay mursal tahay ayaa waxa ay tilmaanto caddaysay qisada ah inay nimanka mushrikiinta ay soo istaageen nebiga sal albaabkiisa intay soo istaageen kadibna isaguna intuu ciidda saa uu gacanta uu qaatay u cantoobsaday markaa indhaha uga seeriyey riwaayadda ku soo aroortay waa la daciifiyey daciif waxay ku noqotay maxaa yeele waxaa ku jira bay culimmadu leeyihiin mursal baa marka ku jira oo sanadka ilaa maxamed ibni kacb alquradi laga gaaro waa saxiix weeye laakiin maxamed ibni kacb alquradi marka la gaaro ayuu mursal marka noqonaya qisadu way dhici kartaa sidaan hore usoo sheegnay xadadkii inuu asal ahaan basicala dhaco wax diidaya ah markaa ma laha laakiin markaa intaan soo qaadna miisaan ka saarno qawaaciddii akademigaha culimmada ay dejiyeen ee lahaa xadiidkan ma saxiiba ma khaladba ma saxba ma daciifba marka loo bandhigo waxaa noo soo baxaysa qisadan inaysan aad iyo aad u xoog badnayn oo mursal weyn kama bayana ibnu cabaasin xisaara almushrikiina libeyti ibtiqaa'i qatlih ومبيته ومبيت علي على فراشhi كما بين iبن عabاس iبن عabاس wuxuu kaloo sheegay xsاar الmuشhrikiina لبeytih nebiga slى الlaهu عليه وسلم gurigiisii marka inay markaa qool geliyeen oo geliyeen ay hareereeyaan ibtiغاءa qatlih iyagoo rabay inay dilaan ومبيta عaliyin عalى firaashi iyo cali بن abi طaalib inuu seexday gogoshii nebiga sal الlaه عليه وسلم وlxaaqahu bاlgaari iyo in uu nebiga salى الlahu عalيه wasalam uu haddana uu haleelay xagga iyo godkii marka uu tegey walama calima almushrikuuna dalika fi الصabaax mushrikiintu markay ogaadeen iqtasuu aharah markaasay ay saantiisii daba kaceen ilى اlgaari ilaa laga gaara meeshii uu ku xarooday nebiga sal ly slm godkii fara'uu calىa baabihi nasiija alcankabuuti fatarakuuhu markaasay waxay ku arkeen nebiga sal ly sl albaabkiisa waxay ku arkeen wax alla wixii caarcaaradu marka ay isku geegeysay gurigii ay meesha ka dhisay kadibna ay ka tageen idan waxaan leenahay laakina hadihi riwaaya riwaayadan hadda oo ah inay cankabuud meesha ay timid in la dabagalay in hawshan aan aqrin oo dhan laa tasix saxiix maaha laa tasluxu dheh uma suubata lilixtijaaji biha in lasoo deliishado uma suubato wa hiya ajwad mima ruwiya fii qisati nasiiji alcankabuuti cala fami algaar laakiin marka loo baxo baabka kan inta riwaayaddan markaan qaadanno waa midda ugu wanaagsan ee baabkan marka lagu soo arooriyay laakiin mayan asixin maxaa loo xoogaa warka loo geliyey hadalkan markaan dib ugu laabanno horta muslim axmed bin xambal buu ku soo arooray sanadkiisu waa daciif laakiin waa la weheshan karaa wehel bay markaa suubataa ibnu kathiir markii kitaabkiisa albidaaya wanihaaya kitaabkan afar tobanka mujalladooda oo fourteen volumeska ah uu taariikhda uu kaga hadlay markuu soo gaaray wuxuu yidhi waa xasan way wanaagsan tahay waa waxa ugu wanaagsan ee markaa la wariyey baabka kan ibn xajar casalaani isagana xasan buu ku tilmaamay markii fatxulbaariga uu joogay waxaa xasan ku tilmaamay zarqani eh, sidii sharxu dahabka markuu joogay sanadka marka maxaa war loo geliyay waxaa ku jira cuثmaan ibn camr ibn sajil jazari ninka lagu magacaabo ninkan waa nin daciifa sida ibn xajar uu leeyahy fi taqriib ninkan inuu muwahaq yahay ibnu xibbaan un baa laga hayaa xadiidkiisa waxay yihahdeen culimmada saalix ixtijaaj cilbani marka wuxuu leeyahay xadiidka ka hadlay ayi xadiid ee ku soo arooray qisat alcankabuud inay caracaro meesha intay tagtay oo raadkii intay masaxday shimbiru meesha intay masaxday carcaraduna markaa intay meesha ay cankabuudkeedii nadkeedii ka samaysatay buulkeedii wax alla wixii ku soo arooray wax saxiixa maaha wuxuuna ku soo aroorayay kitaabkiisa lagu magacaabo silsilat alaxaadiid adaciifa waxaa laga inad isweydiisid annagu ilaa markaan yarayn baa naloo sheegi jiray ma haddaad la rataa in la kala tuuro waxaan leenahay sideedaba hadda waxay nebiga sal lla ly slm u dhibaysana markaa malaha waxay usoo ziyaadinaysaa markaa ma laha xayawaan iyo shimbire iyo cayaan un ka sheekeynay wax weyn marka meesha ka baxay markaa malaha laakiin hadday aayaad ahaan lahayd ama xadiis saxiixa sideeda loo qaadan lahaa laakiin war baa la geliyey in qisadu asal ahaan ay u asixi karteen wax diidaya malaha laha caqli ahaan waa suurtagal taariikh ahaan waa suurtagal laakiin marka aan sanadka dul istaagno oo aan ku fiirina mindaar xadiiثiya waxaa noo soo baxay academically qisadan inaanay aad aad u xoog badnayn laakiin rag waaweyn oo culimmadii waaweyne ayaa weheshada kutubtan way ku qoran tahay kitaabkan hadda eh, hor yaala arkaysaan iyo eh, aan nusuusta qaarkood kasoo soo qaadanay wuu qorayaa ibnu hishaam aad oo ibnu xisaaq aad kutubtao dhan way qorayaan laakiin kitaabkan sababtan u doorana ayaa wuxuu yahay inaan kala shaandhayno qisooyin fara badan oo madaxeena ku jirta wax badan oo soo socdana waa la daadi doonaa haddii ilaahi subxaana wa tacala yidhahdo billahi towfiiq